xakamnaa bilxaqi baan ku xukminay fi aahiri wlbaini yacni xukumkii qur'aan uu ku soo arooro ama sunno nebiga ay ku soo aroorta laakiin sunno nebiga inay tahay dadka dhan ay wada og yihiin kaas aqbalitaankeeda waxaa weeyaan wax go-an xukumkaas ayaga aan ka qaadanayne hoos iyo korba waxa weeyaan waa sax oo sida ay nusuusta tusisay weeyaan musanifka in badan buu soo daliiliyey midkaan hadda waana soo dhaafay laakiin tilmiidkaa ku celiyey mooye in badan bayna soo dhaaftay iyada arrintayda qultu waxaan idhi nacam yuxkamu bilkitaabi waa lagu xukminaa iyo wsunnati almujtamaci calayha lagu ijmaacsan yahay aladii eh, alatii sunnadoo la khtilaafa fiiha saasay ku fiicantah ikhtilaaf aanan jirin sunnada aan laysku khilaafin oo ijmaac lagu yahay fanaquulu lihaadaa qeybkan asiga waxaan u leenahay xakamnaa bilxaqi baan xukminay fi daahiri walbaini oo sida annaga noola muuqatay ee ilaahay agtiisana ka tahay marka sidaasaan u xukminaan leenahay wa yuxkamu bisunnatina waa lagu xukminaa sunnadoo qad ru'yat lagu wariyey min ariiqi linfiraadi ariiq keli ah laa yajtamicu nnaasu calayha dadka ayna ku ijmaacaynin xakamnaa waan xukminaynaa bilxaqi fi daahiri waan xukminaynaa laakiin baatinka miya liannahu qad yumkinu waxaa suuragale algalaطu gaf inuu dhaca fii man rawa alxadiid xadiidka ninka wariyay gaf inuu ka dhacaa dhici karto macnuu wuxuu leeyahay haddii sunnada nebiga hal dariiq lagu wariya ay tahay waan qaadanaynaa annaga intaanan ugu kalifaan leenahay iyadoo suuragal ay tahay ninkaas oo keligiis wariyey taabici ha noqdo ama saxaabi ama nin ka hooseey aysoy suuragal tahay qof keligiis inuu gefi karo oo marka xaqiiqadii ay noqoto sunadii nebiga ah annaga meesha sunno noola muuqatay inay gef ku jirto laakiin inta karaankeena uu ilaahay nagu addoonsaday waa intaasaan leenahay marka khata waa iska jiri karaa oo gef ah taas annaga noolama qabsanaya buu leeyahy tan wuxuu uga soo hadlay yani maa yuqaarib sabciina safxa tahbiitu khabari lwaaxid yuu musanifku toddobaatan safxa buu kaga soo hadlay sunnada nebiga oo hal dariiq ku sugnaaday iyo sida loo xujaysanayay iyo asbaabta keentay iyo qofka bani aadamka inta lagu kalifay iyo inta asiga ka maqan waxay tahay oo dhan marka musanifku wuxuu leeya wayuxkamu bisunati waa lagu xukminaa sunnadoo qad ruuyad la wariyay min ariiqi linfiraad ariiq oo keli ah laa yajtamicu nnaasu calayha dadkoo dhan ayna kuwada ijmaacsaneen qaarkood ay aqbaleen qaarna ay diideen sunnadaas waan qaadanaynaa markaan qaadanana xakamnaa bilxaqi annaga fi daahir sida noo muuqata xaqi baan qaadanay liannahu qad yumkinu waxaa suuragale alhalatu gaf inuu ka dhaca fii man rawa alxadiid hadduu qof keligiis qof keligiis waa gafi karaa laakiin maadaama caadil shuruudii sixada loo loo shardiyay hadduu kasoo baxay waa la qaadanaa baa laleeyahay wanaxkumu bilijmaaci baan ku xukminaynaa uma alqiyaasi baan ku xukminaynaa wahuwa midkaasni adcafu min hada wahuwa qiyaaskina ama wahuwa ijmaaci qiyaaskine adcafu min hada sunnadii iyo kitaabkii ilaahay waa ka daciifsan yihiin walaakinahaa mansilatu daruura weeyaan marka ijmaaca laba qayb u kala baxo ijmaacii nas inta loo ijmaaco oo kale salaadii oo kale maalan duhurka ee afar ragco weeyaan ummadda dhan maalan waa ku ijmaacday taas nas baa ku soo arooray ummaddana waa ku ijmaacday ijmaacaas waxa weeyaan wuxuu gelayaa nooca min kitaab illaahi tacaala oo weliba hatee waxa weeyaan waa naskii oo lagu sii ijmaacay waaba kasii qawiisan yahayba laakiin ijmaacan la sheegaa waxa weeyaan masaa'il oo fiqhiye ah ee daliil aan loo haynin ummaddii oo dhanna ay hal macno ku ijmaacday marka taa daliilna looma hayo laakiin waxaa weeyaan ijmaac ijmaacana daliil ha ahaado laakiin ilaahay kitaabkiisa wixii ku sugan iyo ijmaaca isku mid ma aha kitaabka ilaahay baa sarreeya hadduusan ijmaaca daliil haysan qiyaaskana waa ka sii hooseeyaa uma alqiyaasu wa huwa adcafu min hada ijmaaca waa ka hoosey haddii la yihahdo walaakinaha manzilatu daruura ijmaaca daruuraa keenta liannahu laa yaxilu lqiyaasu in wax la qiyaasta ma banaano walkhabaru mawjuud khabar asoo joogo sunno nebiga iduu ay joogto qiyaas lama aadi karo walidalika laa qiyaasa maca wujuudi nasi qaacida weeyaan nasba haddii la hayo qiyaas la aadi maayo naskaa lagu camalfalay kamaa yakuunu tayamumu gabagabaysiga ama soo u noqonayo tahaaratan soo u noqonayo fi safari markii safar layahay cinda alicwaazi markii la waayo agteeda min almaai wuxuu leeyahay sidii markii la tayamumsanayo ama la gabagabaysanayaba loo shardinayo ina biyo la waayo yaa qiyaaskana waxaa loo shardinaa ina nas la waayo sunnada nebiga ama xadii ama qur'aan in la waayo markii labadaas la waayo kadib yaa qiyaas la aadaya sidii markii in la weeso qaata biyo la waayo loola imaanayo markaa tayamumka la samaynayo marka safarka qeydku ma ah tayamumka waxaa la yidhaahdo tayamumka waxa la yidhaahdo shardi uma aha safar laakiin sida badan waxaa loo leeyahay dadka hadday safar yihiin biila-aan bay ku dhacdo laakiin maanta hadday dhacdo anagoo xamar joogno laa qadar allah haddaa biyo la waayo adoo masaajidkan jooga waa tayamumsanaysaa dhib ma lah yani biyaha waxaa u shardi falam tajiduu maaan fatayamamu yani haddaada biyo aada haysanin tayamumka sameeya saasaa la yidhi laakiin shari maaha safar uma shari ah laakiin waxaa safar loogu qaydaa sida badan biyo la-aanta safarka unbay timaada laakiin qofka hadduu jiran yahay ama asoo muqiim ah oo biyihii ay dhacday inuu waayo ama asbaabka reebayso waa tayamum sakara kamaa yakuunu tayamumu sa ahaanay gabagabaysiga ahaaratan uu noqonay fi safari cinda alicwaazi min almaai biyo markii la waayo walaa yakunu طahaaratan ahaa maaya tayamumkii idaa wujada almaau biyo haddii la helo tayamum looma baahno inamaa yakuunu طahaaratan waa ahaanaya fi licwaazi markii biyo la waayo unbau noqonayaa tayamum markaasoo imaan karaa qiyaasna markii daliil la waayo oo qur'aankii ama sunada nebiga la waayo u imaan karaa wakadalika yakuunu qiyaaskii wuxuu ahaanayaa maa bacda sunnati sunnada gadaasheeda xujatan u qiyaaska noqonayaa idaa uwi aw idaa acwaza shaksiga hadduu waayo min asunati sunnadii nebiga hadduu waayo qiyaaska xujo buu noqonaya ee laakiin sunnadii nebiga oo la haaya qiyaas la aadi maayo waana soo wada dhaafi waxaanoo dhan musanifkun baa soo celiyay waqad wasaftu xujata xujadii waan kuu soo tilmaamay ku ku yidhi fi lqiyaasi xujo uga ah iyo wagayrihi qabla haada qiyaaska xujada qiyaaska daliilka uu leeyahay inuu xujo yahay iyo anwaacdiisa iyo asbaabta uu leeyahay waan ka soo hadlay buri musanifka inaan soo celiyana looma baahno qiyaaska iyo kayrkiisana ijmaaca weeyaan ijmaacna sidaasaa looga soo hadlay intaan waxa weeyaan soo celin ama ku adkayn unbay iska ahayd qaala ninkii wuxuu yidhi markaan afatajidu tajidu ma helaysaa shay-an ma helaysaa shibhahu shaygaas wax asiga shabaha sidii qiyaaska aada u xujaysatay wax qiyaaska lamid ah oo xujo sharci ah oo wax kugu diidan ay jirto ayna jirin ma helaysaa baa layidhi qultu waxaan idhi nacam waan helayaa aqdii waan xukminayaa buu hi cala rajuli qofkii bicilmii baan ku xukminayaa annama duciya calayhi wixii lagu sheegtay kama duciya si loogu sheegtay inay tahay matalan nin qaadi weeyaan nin qaadi ah wuxuu arkay ninkan oo xoolo ka dayntay yuu ogaa labadii qofood markay usoo dacwoodaan oo yidhi ninkan baa boqol kun buu iga qabaa buu yidhi ninkiina kale waa diiday kama qabi buu yidhi ninkan qaadiga wuxuu ogaay maalinkuu xoolaha ninkan ka daymayna yuu ogaa marka waxa weeyaan qaadigii xukumkii waa qaadanaya asagoo cilmigiisa ku xukminaya uu leeyahay xoolaha waa lagugu leeyahay boqolkan kun ninkaanaa kugu le anaana og markhaati looma baahna siin saasaan kugu xukmi buu leeyahay qaadiga cilmigiisii baa ninkaan xoolihii loogu xukmiyey ogaalka uu lahay awgeed aqdii cala rajuli baan xukminayaa bicilmi oo maxaa weeyaan ana ma calayhi wixii lagu sheegtay inuu yahay kama duciya sida loogu sheegtay xoolahaan lagugu sheegtay sida lagugu sheegtay waa iska bixi anaa og buu qaadiga leeyahay waxay noqotay ninkii oo xaqa laga qaaday nin ninka la sii sababta loo siine ay tahay ninka qaaliga qaadiga ah cilmigiisa waa qayb weeyaan aw iqraarihi iqraarihi waa maxay aqdi cala arajuli bicilmi ma ahna biiqraarihi ninkaan bay xoole isku soo dacweeyeen ninkaana xoole iga qabo buuri wuxuu ihi adima ka qabtaa haa buuri waan ka qabaa xoolihii aad qiratay inaad ka qabtid aan kaa xukmiyey ninkaa inaad siisid baa la yidhi xoolihii laga xukmiyey waxaa loogu xukmiyey iqraar qirasho asiga u qirtay tii hore cilmi bay ahayd qaaliga cilmigiisa qaadiga cilmigiisa midaana ninkii xoolihii qabaa sheegtay inuu qabo saa ogolaaday ama ha cabsado ama ilaahay cabsidiisa ha kusoo dhacdee markii hore waa inkiraay markii dambana waa ogolaaday iqraar weeyaan wa aqdi calayhi waanu xukminaa baa la yidhi haddane ayb fain lam aclam dheh fain lam aclam haddaanan ogaanin ninkii xoolihi in lagu leeyahay ma ogo walam yuqira mana qiranin adigoo adigoo qaadi ma ogid ninkaan xoolaha in lagu leeyahay ninkii xoolahan ma qabta haddii ma qiran ma qabi buu yidhi qadaytu calayhi xaqaas waan ku xukminayaa bishaahidayni laba markhaati ninkii xoolaha iska lahay baa la leeyahay xoolo ninkaa inaad ku leedahay aniga qaadi ma ogi asigana maa diiday inuu qirto markhaati muu haysataa laba nin nimuu la yimid labadaa ninaa markhaati ugu noqdo la yaqaano caadiliin xoolihii waa laga qaaday ninkii waa laga siiyey waa in laba markhaatiyaa looga qaaday aw aqdiya calayhi waan ku xukminayaa bishaahidin wa yamiinin labadii markhaati waa la waayy laakiin bishaahidin wayamin hal markhaati u haystaa waxaan leeyahay halkaan markhaati waxaad ku dartaa dhaartaada ku dar ninkaana kuu markhaati ka ah xoolaha ninkaan inad ku leedahay ayib markaasaa waxaan leeyahay markhaati kale booskeedii dhaaro xadiid saxiixa ku soo aray suhayl bni abi saalix can abihi can abi hurayrata uu ka wariyey ayib ana nabiya sala allahu alayh wasalam qadaa bishaahidin wayamiin ayib marka e, labadii markhaati bishaahidin wa yamiinin waa hal markhaati iyo dhaar wey ayb ah, waqad yaqliaani wayahimaani sax meel baan ka soo tegay e, wuxuu ihi fain lam aclam haddaanan ogeyn walam yuqira awsan qirin qadaytu calayhi bishaahidayn laba markhaati baan ugu xukminaa waqad yaqliaani inay gafaanna waa dhici kartaa labadii markhaati oo ninkaan ku markhaati kacay sida asalkeeba inay run sheegaan waa laakiin bani aadam weeyaan way gefi karaan maca daalika ilaahay hadduu yidhi laba markhaati haddii ninkaan uu la yimaado xaqaa loo xukmiyo annaga daahirkaasaan qaadanaynaa iyadoo suuragal ay tahay inay gafeen yaan anaga marsiinaynaa buu leeyay wayahimaani yani qad yakliaani wayahimaani yahim wahmiga waa tan hor usoo sheegno waxaa weeyaan inay macnaha sidii xaqa u malaynaayeen ayagoo gafka aan ukhaldin aan u qasdin inuu gafki ka dhacaa dhici karto oo wahmi baa ku dhici karo waa dhici karaa markaasaa la yidhi wa cilmii wa iqraaruhu aqwaa calayhi min shaahidayn wa cilmii aniga ogaashadayda iyo wa iqraaruhu asiga qiritaankiisa aqwaa calayhi as midkaasaa awood badan min shaahidayn ninka qaadiga markuu og yahay inuu ninkaan xoolaha qabo kaasaa ka qawisan in laba markhaati xaqi looga qaado qaadiga cilmigiisa yaa ka awood badan ila ninkii qaadiga asaaba arkaya ninka xoolaha markuu ka qabo waa looga qaaday laba markhaati hadday la keenana waa looga qaaday laakiin labadii waana looga qaaday islana awood ma ah qaadiga cilmigiisi yaa awood badan waxaa ku xigo iqraarkii ninkii xoolahan anaa qabo hadduu yidhaahdo iyo inuu diidoy laba ninku markhaati kacaan waxaa aada xaqiiqad ugu dhow markuu asiga qiro xaqi xoolahaan anaa qabo markuu yidhaahdo idaa u dhow laakiin waa la wada aqbalaya wa aqdi calayhi bishaahidin wayamiin ama waxaan ugu xukminayaa hal markhaati iyo dhaartiisa hadda mid aan soo sharaxnay waayo wa huwa adcafu min shaahidayni laba markhaatina waa kasii daciifsan tahay len ninkaan markuu dhaaranaya xoolo damac awgeed inuu dhaartaa dhici karto ayib uma aqdii calayhi xaqi waan ku xukminayaa buu idhi binukuulihi asiga ka cabsashadiisa can ilyamiini uu ka cabsaday iyo wa yamiini saaxibihi dhaarta saaxibkiisa yaan ugu xukminaya waxaa la leeyahay xoolaha ninkaa maku sheegatay haa aniga ninkii qaadiga ahy ma ogo asigana waa kuu diiday kuuma qiranin laba markhaatiu keensaaliiri laba markhaati mahaya buu yidhi hal markhaati oo daartaada ku adkaysa keensaaliiri mahaayi buu yidhi marka waxaa laleeyahay adiga marka xaqi wax u mahaysatida ninkii xaqa lagu sheegtaa laleeyahay dhaara markaan adiga inaan xaqaan lagugu lahayn kiibaad diiday wuxuu yihi inaan xaqaan laygu lahayn ma dhaaranani aniga kii xoolaha sheeganay baa markaa laleeyahay adiga u dhaaro inaad xaqaan ku leedahay marka xaqi waxaa loogu di loogu xusiinaa markaan ninkii xoolaha lagu lahaa in la dhaara layidhi waa diiday kii xaqa lahayna waxaa layidhi dhaara waa ogolaaday diidmada dhaartay ou diiday iyo ninkaan xaqa sheegtay ou dhaartay yaa xaqi loo siinaa awgiis uma aqdi calayhi waanu xukminayaa ninkii binukuurihi diidadiisa can ilyamiini ninkii xaqa lagu sheegtay dhaarashaduu ka diiday iyo wayamiini saaxibii ninkii xaqa ku sheegtaa u dhaartay ninkii xaqa ku sheegtaa u dhaartay kii lagu sheegtayna waa diiday taas naftigeeda xaqi waa loogu xukminaya wahuwa midkaana adcafu asaa ka sii daciifsan min shaahidin wayamiinin dhaartii iyo markhaatidii kanaa ka sii hooseey maxaa liannahu qad yankulu qofkii inuu cabsadaa la arkaa khawfa shuhrati yani qofkaan ha lagu aqoonsado awgeed cabsashadeeda inuu macnaha dhaarta u diido yaa laga yaaba asagoo xaqii aan lagu lahayn aa la yidhi dhaaro in xaq lagugu lahayn yaa laga yaabaa ninkaan xaq ma lagu laha awgeed ha lagugu barta inuu lagu ogaado ka cabsashadeedu iska dhaafay ma dhaaranaya aniga ayib iyo wastisqaara maa yaxlifu calayh iyo wuxuu ku dhaaranaya yaraantooda ninkaan mu wuxuu leeyahay intaan ma ugu sheegtay boqol muu igu sheegtay haa aniga u dhaaran maaye anoona aan qabin u dhaaran maaye asiga ha u dhaarto asigoo oon qabin baa laga yaabaa inuu dhaarto maca daalika xaqi waa laga xukminaya marka xaqa inta lagu xukmi fiiri mar waxa weeyaan ninkii qaadiga cilmigiisa asaa ugu awood badan waxaa ku xigo ninkiioo qirto waxaa kusii xigo asoo laba markhaati ku kacdo waxaa kusii xigta asoo hal markhaati iyo dhaartii ninkii xaqi sheegtay ah waxaa kusii xigo oo kasii daciifsan asoo xaqi dhaara oo lagugu leeyahay in lagugu leeyahay dhaara la yidhaahdo ou diido u ninkii xaqi sheegtay ou dhaarto intii oo dhan hadda waxa weeyaan shantaas qaybo waxay ka siman yihiin xoolihii waa laga qaaday ninkaan ninkaanna waa la siiyey iskuna darajo ma ah xoolaha sida looga qaaday ulajeedada laga leeya saas waayo xoolaha habka looga qaaday waa iskhilaafsan tahay laakiin waxay ka egyihiin xaqina waa laga xukmi ninkan waa laga qaadi kan waa laga sii waa ka siman yihin laakiin asbaabta looga qaaday waa iskhilaafsan tahay tii hora ugu qawisan tan kalaa ku xigta tan kalaa ku xigto marka wuxuu ku leeyahy adilada hadda aan kuu sheegay kitaabka ilaaha ugu weyn sunnada nebigaa ku xigto ijmaaca ku xigo qiyaaskiaa ku xigo sidii xaqa ninkaan looga qaadayba uusan uwada ekeen yo adiladan aan leeya waa wada xujo ayna uwada ekeen ulajeedada intaasaa laga leeyahay mas'ala fiqiya hadda laga hadlaya ma ah saas weeyaan ayib liannahu qad yankulu khawfa shuhrati shuhra macnaha lagu aqoonsada ka cabsashadeeda iyo wastisqaara maa yaxlifu calayh iyo wuxuu ku dhaarnaa yalaantooda awgood inuu diidaa la arkaa layidhi wayakuunu alxaalifu linafsihi ninka naftiisa uu dhaaranay ninka leeyahay xoolaha ninkan aad ku leedahay dhaara haddii lili waa diidee adiga inaad ku leedahay dhaara marka la yidhaahdo inuu dhaartaa la arkaas ninkaa xaalifka ah inuu noqdo hayra hiqatin nimaan aan nin aan kalsooni lahayn iyo waxariisan inuu noqdaa la arkaa nin dadaal badan iyo wafaajiran ninkaan haddii la yidhaahdo xoolaan ku leeyahay ninka hadduu yidhahdo aniga dhaaran maayo ha u dhaarto ninkaan xoolaha u dhaaranayo sababta uu dhaaranayo xoolaha inuu leeyahay mar kasta ma aha buu leeyahay waxaa dhici karto inuusan ahayn nin caadil oo ilaahay ka cabsana inuusan ahayn nin xariis ahoo xoolo raadis ah ama nin faajir ahoo haddii aan waxu ka cabsana aan lahayn xoolo uusan lahayn inuu u dhaartaa dhici karto maca daalika maadaama shariicada sida ahayd loo maray asoo la og yahay inuu haddaa been sheegayo xataa xaqi waa la siinaya liannahu annaga inta karaankeenna xuduudi shareecada intaan ugu qasbayso ee dhihi mayna maadaama adiga aada faajir tahay xoola raadis inaad udhaarinaysaa dhici kartay xaqaan melis dhihi waayo hadduu ninkii xoolaha lagu sheegtay uu asiga dhaaran waaye ninkaan si kasta u ahaado hadduu u dhaarto waa la siinaya waqad yakuunu alxaalifu ninka dhaaranaya inuu ahaadaa dhici karo linafsihi u dhaaranaya xoolaha in la siiyo hayra hiqati nin aan caadil ahayn inuu noqdo waxariisa nin dadaal badan oo damac badan inuu ahaado faajiran oo taqwo ilaahay aan lahayn oo xoolaha uusan lahayn u dhaaranaya inuu tahaa dhici karta buu leeyahay aakhiru kitaabi risaala kitaabkii risaalada aakhirkeeda weeyaan walxamdu lilaahi wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin kitaabkii meesha uu noogu dhammaaday Eh, ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horeyso eh, kitaabka waa kitaab eh, qawaacid ama usuul ah sidaad aragteen aada u dhib badan weeyaan intaan asiibnayna ilaahay ajar ha naga siiyo intaan gafnayna allah noo dhaafo intaa marka ugu horeyso ilaahay baan ka baryaynaa lianna qofka bani aadamka bashar weeyaan yusiibu wa midda kale ilaahay baa mahad iskale oo diintan islaamka ee noo soo dejiyey haddana noo doorta inaan muslimiin aan noqonno xaqa waxa weeyaan dadkaasoo dhan hadda caalamka ku nool inta islaamka ah marka shan loo dhiga hal qayb weeyaan ilaahaygii adig intaas kaa soo dhex bixiyey ee ummad islaamiga kaa dhex dhaliyey islaamkan kugu hanuuniya waa nicmo gooni ah haddii maanta laguu dhalaay ruush ama shiina ama america gaal baad iska ahaan lahayd leanno bixukmi lwatan bay noqon lahayd marka ilaahays baa mahad ule inuu diintaa noo soo jiday haddana na sii fahamsiiyey emuslimiin naga dhigay ilaahay baa mahad ku leh midda labaad waxaa weeyaan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ee ilaahay sabab noogu dhigay rasuulkii noola soo diray diintaana soo gaarsiiyeyna asaa mahad ku leh ilaahay waxaan ka baryaynaa nebi ummad intuu ka jaaziyay inuu nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam khayrka ummaddiisa uu soo gaarsiiyey oo ilaahay se ugu fiicnaan ilaahay uu nagaga jaaziyo ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay haddana inaan nasiib u yeeshanay annagoo muslimiin ah in haddana ummatu muxamed inaan haddana gooni ahaan nasiib usii yeeshano waa aad u qiimo badan tahay waa fadli oo u baahan mahadin ilaahay inaan ku mahadin adigoo muslim lagaa dhigay oo haddana khayru nabiyin shafaacadiisa ummaddiisa dhan ay soo gaarayso haddana atbaacdiisa adiga lagaa dhigay waxa weeyaan mahad yuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku leeyahay midda eh, afaraad imaamkii kitaabkan alifay oo imaamu shaafici ah oo intaa ogaantow habeen iyo maalin cumrigiisa intuu noolay ku bixiyey in intuu karaankiisa islaamkaas uu asiga fahmay inuu ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu wax fahamsiiyo intaas juhdi ku bixinay asigana ilaahay waxaan u baryaynaa inuu fii miisaani xasanaati ilaahay inuu siiyo oo min aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wsaalixiina ilaahay inuu imaamu shaafici kamad dhigo fadligaas uu na soo gaarsiy cilmiga wanaagiisa ah ninka kitaabkaas noo sharxay ee taxqiijiyey ee xaawilay imaamu shaafici maalinkii hadalkaasoo ku hadlay sidii ay ahayd inuu soo saaro asigana oo juhdigaas ku bixiyey oo sanawaad badan ay ka qaadatay ninka axmed shaakir baa la yidhaahdaa asigana waa dhintay ilaahay ha u naxariisto cilmigaas uu faafiyena dembigiisa allah ha ugu dhaafo shafaacada nebigana alla ma gafsiyo inta u soo kitaabkan akrintiisa dhallinyartii kitaabkan in meeshaan lagu bilaabo uu sabab noqotay ragga guddigan masaajidka ee siday sharafta le noogu soo dhoweysay ogolaashana siisa inaan waktigaan ka qaadano imaamka iyo muadinka masaajidka intaasba waxaa weeyaan mahadgooni ah bay leeyihiin waxaan leenahay khayr allah idinka siiyo dadka ardada oo kitaabkan u yimid in ay ka faa'iidaystaan ee cilmi ay ka bartaanna waxaan ilaahay ugu baryayn ayagana allah u fahamsiiyo cilmi ilaahay loogu dhowaadana allah ka dhigo intaa markaan soo reebo waxa weeyaan waxaa laga yaabaa dad badan oo mahad igula waa buuxayn intiina soo khayr nagu samayso oo mashaa'ikhdiina oo cilmigana soo bartay meel kastaba ha joogaan ayagana cilmigooda kuwii oo adduunyada markii waxaa la yidhaha qofka u dhinto waxyaalaha oo soconaya waxaa ka mid ah qofka u soconaya cilmin yuntafacu bih marka dadkii waxna soo baray ama waalid ha inoo ahaadaan ama mashaa'ikh ha noo ahaadaana dembigooda allah ha dhaafo siday naga mudan yihiinna ilaahay hanooga abaalmari marka waxaan moodaa wakti dheerna ma haysto waxaan ku dardaarmi lahay kollaba haddii aan kitaabkii dhameeyey cilmiga imaamu shaafici inaan wax ka fahmni baan jecelnahay siduu u yahay iyo wanaagga uu leeyahay marka qof kasta waxaan ugu dardaarmay nin kastaba ra buu leeyahay wax ra-sumaalka xaqiigaana waa cumrigaada adiga aad haysatid weeyaan inta adduunyada aad ku noosha waa in kooban intaas markaad adduunyada ku nooshahay labuubarkeeda waxa weeyaan hurdabay ku tagtay intii soo hartay waxa weeyaan intaad bannaan iyo sheeko iyo raashiin iyo adduunyo raadis aada ku jirtid markii laga reebo inta cibaadada aada qabanaysa waa in yar oo kooban weeyaan cumrigaana waxa weeyaan habeen kasto ama maalin kusoo maray kugu soo noqon maayo waxaa koona waxa weeyaan inaad ilaahay ku xusto waxaan adduunyada la shaqaynaya ra'san ma ah in ilaahay cibaadadiisa loogu kaalmaysta unbaa loogu talagalay ilahay wuxuu uhi wahuwa aladii jacala allayla wاnnahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura habeenkan iyo maalinta waaa loo waxaa looga dhigay in isdibmarayaan waxaa loogu yeelay baa layidhi liman araada an yadakara aw araada shukuura waxaa laysu dhaafi habeen iyo maalin cibaadada waktiga adiga kuugu haboon inaad samaysatid taasaa loo baahanya marka maadaama cumrigaada uu sidaas yahay inaad ku dadaashid wax allaale wixii wanaag iyo xumaan kusoo hormaray hadda caawa si unbaad kaga taagan tahay waxa dadka bani aadamka ah waxaa la yidhahdaa wax oo si ay u fahmaan loo fahamsiinayo waa adagta haddaad toban sano ka hor nicmadii ugu horreysay labaatan sana aad ku jirta oo waxa ugu fiican aad cunaysay oo meesha ugu fiican aad ku noolayd hal habeenay gaajiyar ama meel xun aad ka jiifatay wixii dhan waxaad ka xasuusatid ma marka adduunyada haddayba saas tahay sow kama habboona intaad cumrigaada yar aad haysatid inaad lisaalixika adoon dan kale aan cid kale u samaynaynin waxa dantaada gaarka ah in aad ku fulisid oo marka maxay noqonaysaa haddaad camal adduunye qabanaysidne waxaan qish iyo xumaan iyo khiyaano ay ku jirnoo sax ah inaad ummadda kula dhaqan haddaad cilmi baranaysidna ilaahay dartiis dadka muslimiinta naftaada jahlay ka bixi aada u barata ood mar kastaba naftaadii muraaqaba aada ku samaysid haddana aada ogaatid markaan mujtamacan aada ku dhex nooshahay dhibaato kasta oo soo gaarto adiga fardi baa tahay wanaaggiisana wax baad ku leedahay xumaantiisana waa laga weydiinaya marka aniga maxaa iga quseeya ma ah haddii xumaan timaado waa noola ciqaabayaa qiyaamana waa nagula weydiinayaa adduunyadan dhib i dheef waa wada maraynaa marka mujtamaciina dhibaato adag buu ku jiraa waxa looga bixi kara waxa weeyaan inteenaan oo wada toosnaata weeyaan haddii dadkan ay wada toosnaadaan mujtamaca meel bilaaw ah buu heli karaya haddii intaan ay xumaatane haddii intii masjidka soo gasha waa intii kale way kasii dhalan tahay marka aniga waxaan idinku dardaarmi lahay qof kastaba xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu qof kastaba naftiisa un xisaabo yaa haboon hadhowti dambo waxaad adiga ogeyn waxaan aan kuu imaamaay laakiin waxaa ugu foolxun adigoo xumaan ku dhex jirtid ama qas iyo balaayo ku dhex jirtid inaad isku aragtid inaad wanaag aad ku jirtid taa ugu xuntaa weeyaan ninka hadduu xun yahay inuu xumaan ku jiro is og yahay yowman maa rajaa laga qabaa inuu ka soo noqdo laakiin haddiid wanaag xumaantiiba wanaag aad u aragtid waa aada bay u xun tahay markaa waa dadka la yidhi wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun yani waxayna ilaahay ka malaysanaynin bayla kala kulmeen laakiin ninka mu'minka waa og yahay wanaagga uu sameeyey xumaanta ka dhacdana waa ogyahay dembiga aada samaysana maalin kasta istikfaar ilaahay ka weydiiso ilaahay waa kuu dhaafaya inta camal ahoo wanaag aada samaysana waxaad xaawishaa sad ku ilaalin leh ninka mu'minkaa mushkilatayn buu ku dhex jiraa baa la yidhi camalka uu sameeyey oo daacada ahayd haddii tawfiiq xumo iyo macsi ay kadib martay way is cunayaan waxa dhan ayagii marka aada samaysay in lagaa aqbalay in kale allahu aclam haddii lagaa aqbalay inaad xumaan kale aadan ku fasaadinin waxay kaa rabtaa diyaarin marka qofkii mar kastaba waxaa weeyaan nin meel qodaxyaalo ah eh, qodax badan ee nin ku socday lamid tahay cumrigaadana waa kooban yahay inta soo martay inay kuu dhiman tahay lama ogo marka usradaadi reerkaadi mas-uuliyad baa kaa saaran wadankaadi mas-uuliyad baa kaa saaran naftaadii iyo waxbarashadeediina mas-uuliyad baa kaa saaran marka waxa ugu dhowaan badan oo ilaahay loogu dhowaadane waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xalaal iyo xaraam iyo ilaahay iyo rasuulkiisa waxay lagu fahmo cilmiga ugu wanaagsan weeyaan marka qofkii naftiisa ma khasaaren min yowmi wulida ilaa an yamuuta hadduu wax barto wax khasaara uu gaaray male ninkaa unbaa guulaystay baa marka acmaashii o dhanna waxay eh, inta dhan waxa weeyaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa majmaceenaan meesha aan ku wada kulannay muslimiintaan meeshaan ku wada ijtimaaceen dembigeenna allah isku dhaafo xumaanta naga wada dhacda maalin iyo habeenna ilaahay hanoo dhaafo toosnaashadana ilaahay baa jidka toosan allah hana waafajiyo cilmi oon ilaahay dhawaashidiisa ugu siyaasanna la hana siiyo وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد